bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllah وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuخi akhiruhm shaykhuna الsheikh صالح bn cabdillahi الcusaymiy غafar allah lah wlahm jamiعا bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayn can amr bn dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn cawm اlcaas can cabdillahi bn cawm اlcaasi radi allahu tacala canهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraximuun yarxamhm الرaxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi الsma wmin raiq ramat ramat mucalimiina min mutacalimiina biiqra'ihim usul mutuun khasata usul xadiid mustafa warasuuli mujtaba sala allahu calayh wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadat alcajl walaajil fahada huwa majlis fahada huwa almajlis athaalith cashar min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi alwaafi bima fi saxiixayn lilsheekh المحدث الإمام صالح بن أحمد الشامي حفظه الله في ليلة الاثنين الثامن والعشرين من شهر جماد الآخر آخر عام 1438 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالصين والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس كسدحي تبنات مسافر تبنات ويان saddex-iy tobanaad sooma saddex-iy ee majaalis dulmarkii sharaxa kooban ee alwaafi maa fi saxiixayn habeenkan habeen isniina sideed iyo labaatanka bisha jumaad alaakhir kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu salaam maqsadkan waa maqsadkii oo cilmiga iyo masaadirtiisa kitaabkan waa kitaab atafsiir baabkana waa qowlullaahi tabaaraka wa tacaala waxaan ku soo jirnay suurat albaqara aywaddu axadukum an takuuna lahu janna ayawadu axadukum an takuuna lahu jannatu min nakhiili tajri min taxti alanhaar lahu fiiha min kuli amaraat waasaabahu lkibar walahu duriyat ducafaau faasaabaha saarun fiihi naarun faxtaraqat aayaddaas fasirkeeda ayuu u baab yahay baabkan weeyaan qowlka alla uu yidhi ayawadu miyuu jeceli axadukum midkiin an takuuna inay u sugnaata lahu isaga jannatun beer inay u sugnaata jannadaasoo min nakhiilin geed timireed iyo timir ka samaysan taasoo tajri ay dareeraysa min taxtiha hoosteed alanhaaru lahu fiiha min kulli amaraat miro kaste ayuu muxuu aha qofka isaga usugnaaday walahu duriyatun ducafaa isagana uu leeyahay caruur aad u tabar daran fa asaabaha ixsaarun fiihi naar dabayl dab wadata kadibna ay beerta ku dhacday oo eber ay noqotay midkiin miyuu jecel yahay ilmo yaryar oo masaakiin intuu ka taga beertii uu ku biilaayay ood muxuuha ku masruufayeen kadibna dabayl intay timaado ay ka baabi'isa midkiin ee muxuuha ma jecel yahay aayadda ayada fasirkeeda ayuu u baabi baabkan weyaan xadiidka laba boqol iyo sideedaad can cubayd ibni cumayr waxaa laga wariyey taabicigaas cubayd ibnu cumayr ibnu qataada alleyfi almaki weeyaan wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena calayhi salatu slam markay ahayd afar iyo todoba afar iyo toddobaatankii markuu nabiga noolaa ayuuna dhashay iqaada taabiciintu ka mid yahay marka ragga lagu sheegi kara waxaa weeyaan almuhadramuun oo islaamkiina haleeleen gaalnimadana haleeleen laakiin anan muxuu ahaa nabiga wakhtigiis haleeleen anan la kulmin nabigeena calayhi salat slam oo loo yaqaan mukhadramiinta ayuu ka mid yahay raximahullah qaala wuxuu yidhi qaala cumar sayid cumara wuxuu yidhi yowman maalin liasxaabi nabiyi nabiga saxaabadiisa wuxuu ku yidhi fiima ma shaygeebaad tarawna u malaysaan ama aad aragtaan haadihi alaayata aayaddan oo tanna nasalat inay kusoo degtay aayaddan aan akhrin doonno insha allahu tacaala baabkana uu imaamku ugu baabaystay xafidahullah intay kusoo degtay meelay kusoo degtay xaggeed u aragtaan weyaan xaggeed umalaynaysaan aayadda waxay tahay ayawaddu axadukum an takuuna lahu janna aayadda ayada ayawaddu miyuu jecel yahay axadukum midkiin an takuuna inay usugnaatay lahu isaga jannatun mxuu aayadda ayada xaggay kusoo degtay weyaan beer ay usugnaatay qaal waxay idhaheen allahu aclam alla ogsoon faqadiba cumaru sayid cumar radia allahu tacala anu ardaa wuu carooday fa qaala wuxuu yidhi quluu waxaad tidhahdaan naclamu waan naqaanaa aw laa naclamu ama ma naqaano dhaha laakiin baabkan dhexdood jeexanaysaan naga joojiye oo inaad tidhahdaan allahu aclam aniga ma inaad ilahay ogsoonyi waan ogsoonahay laakiin waxaan idin weydiiyey ma taqaanaan mise ma taqaanaan jawaabta markaa koobnaato ha noqoto waan naqaano amama ma naqaano waan naqaano ama ma naqaano lidalika qofka caalimkaa inuu mxuu aha yidhaahdo laa aclamu iyo inuu yidhahdo allahu aclam labadaba u bannaan tahay sayid cumar arka marka wuxuu leeyahay qofka ma aqaano inuu yihahdo wuxuusan aqoonin saas ayaa haboon tawaaduca ay runtan oo dhow qaala ibnu wuxuu yidhi ibnu cabaas oo canug yar ayaa wuxuu yidhi fii nafsii naftayda minha aayadda xaggeeda shay shay baa ku aasan yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodiiow aayadda ayadaa macnaheeda wax ka ayaa qalbigay ku sugan oo ku aasan weyaan waxbaan yaro dareemaya waxbaan yaro fahamsanahay ama waxbaan u malaynaya qaala cumaru sayid cumar wuxuu yidhi radia allahu tacala an arda ya bna akhii walaalkay wiilkiisiiyow ilan cabaas bin cabdilmualib saaxib bay sayid cumar ya bna akhii walaalkay wiilkiisiiyow qul waxaa tiraa qul dhah waxa qalbiga kugu jira sheeg walaa taxqir nafsaka naftaadan hoos u dhigin oo naftaada haliidin waxaad yeelaysaa wax kugu jira sheeg weyaan qaala ibnu cabaasin wuxuu yidhi duribat waxaa loo yeelay aayaddan maalan tusaale ayaa loo yeelay licamalin shaqo la qabto ayay tusaalota shaqo iyo camal lala yimaado oo qofka muminka aad la imaado ayay tusaale u tahay weyaan ama qofka bini aadamka uu la yimaado ay tusaale u tahay weyaan ayib qaala cumar sayd cumar wuxuu yidhi ayu camalin camalka kee weyaan ayu camalin camalkee weyaan camalka muxuu loo aayaddan tusaale looga dhigay waa camalkee ayu camalin waa camalkee weyaan camalka tusaalaha looga dhigay aayaddan waa qaala ibnu cabbaas wuxuu amal camal ayaa tusaale looga dhigay halkaasuu sana ku istaagay meeshaa inta ka dambaysa imuusan dhaafin amaba ha heshoodo ama yuusan aqoonin laakiin in loo jideeyey loo loo keenay tusaale ahaan inuu garta keligeed labada waa suuragal weyaan qaala cumar wuxuu yidhi rajulnin ba wuxuu yidhi mhm. qaala cumar sayd cumar wuxuu yidhi lirajulin hiya iyada lirajulin ninbaa maal io tusaale looga dhigay haniyin ee taajir ah oo yacmalu ku camalfala biaacati illaahi aacada alla subxaana wa tacaala uma intaa kadibna bacaa allahu alla usoo diray lahu isagaa shayaana shayaan usoo diray oo fa camila ku camalfalay bilmacaasi macsiyooyin waxaa weyaan ku camalfalay weyaan oo macsi la imaaday xataa aqraqa ilaa uu ka oy ka kudmaan oy ka dhintaan amaalahu acmaalahu acmaashiisa xataa aqraqa ilaa uu muxuu ahaa ka maasheeyo ibliiskii ama macaasidii midaa tiradaba weyaan camalkiisii ayaa biyo ku dhacay oo saa ku qarqoomay oo ku baaba'ay halkaas ayaa loo yeelay ayuu leeyihi qof muumina ama qof muxuu dhaqaale haystay oo kadibna daacadaa laku camal fali jiray kadibna ibliis intuu muxuu ahaa u yimid kadibna macsiya alla la qofka asaga ayaa tusaale looga dhiga weeyaan ayawadu axadukum an takuuna lahu jannatu min nakhiilin wacinabin wahaakada nacam qaala allahu tacaala ama qowluhu tacala qowlka alle wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuu tafsiirkiaan ku jirnaa kitaab tafsiir suurat albaqara tafsiirkeedaan ku jirnaa aayadihii qur-aanka ahaa oo saxaabada nabigeenna ama ay fasireen ama uu nabigeenna calayhi sala slam qabla dalik u fasiray ayaan qaybqayb u gelaynaa insha allahu tacaala oon wanaa suurat albaqara ayaan weli ku jirnaa qowlka alla uu yidhi subxaana wa tacala wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuu wain tubduu haddii aad muujisaan ood bannaanka soo dhigtaan maa fii anfusikum naftiina wix ku aw tukhfuhu ama aad qarisaan waa noo imanaysaa marka xadiidka laba boqol iyo sagaalaad hurayrata waxaa laga wariyay cabdiraxmaan ibna sakhri dawsi radia allahu tacala anhu ardahu qala wuxuu yidhi raawiyat alislam baa lagu magacaabaa lama nasalat goorta ay soo degtay calaa rasuli rasulka al sal slem ay ku soo degtay lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard lilahi alla weyn ay u sugnaatay maa fi samaawaat samaawaadka wixii ku sugan gudahooda iyo wamaa fi lardi arooyinka iyo gudahooda wixii ku sugan alla ay u wain tubduu hadii aad muujisaan ood banaan ka dhigtaan maa fii anfusikum naafiyaalkiin wuxuu ku sugan hadii aad banaan soo dhigtaan aw tukhfuuhu ama aad qarisaan yuxaasibkum wuu idinkula xisaabtama bihi shayga isaga ah alla weyne fayakfiru kadibna wuu u dhaafaya liman yashaau qofkuu doono oo yucadib wuna man yashaau qofkuu doono weeyaan wallaahu alla weyne calaa kulli shayin shay la arkaba qadiirun qaadirun mid awoodo weeyaan saas markuu alla soo dejiyey qaala wuxuu yidhi marka abu hurayra fashtada waxaa darnaaday oo culays ku noqday daalika arinka isaga ah calaa asxaabi rasuulilah rasuulka ale saxaabadiisa muxuu ku darnaaday ayadaas macnaha ay iyo waciidka iyo tahdiidka ay xambaarsan tahay ugu culsaaday saxaabadii kow fa atow rasuulka ale u yimaadeen sal l slem uma intaa kadib barako ku fariisteen calaa rukabi jilbahay ku wada fariisteen saxaabadii oo guuraysa oo mudaaharaad wax ku dhow ama ku nooca ku socdaan ayaa nabigu u yimaadeen alai kadibna jilbahay ku wada fariisteen faqaaluu waxay yidhahdeen ay rasuul allah rasuulka allow kullifnaa waxaa nagula kalifay oo nagula mashaqeeyey ama dusha nagala saaray min alacmaali acmaasha maa nutiiqu wixii aan awoodna alsalaatu iyo wasiyaamu iyo waljihaadu iyo wasadaqatu afartaas iyo wix la midka ah ayaa dusha nagala saaray salaadii iyo soomkii iyo jihaadkii iyo sadaqadii waqad unzilat waxaa la soo dejiyey calayka dushaada hadihi laaya aayaddanotona walaa nutiiquha mana awoodna tabar uma aayadii ila qalbiga wixii ku sugnaa ayaa lisu qabsani ayaa ku sugan aayadda qur ta ayada qalbigeenna inaan kantaroolno oo kadibna wixii qalbigaanqalbigeena kusoo dhacay noola qabta ama nagula hawaabiya amaba muxuu ahaa waxaa weeyaan nagula ciqaaba cafwan arinta ayada oon ka soo baxna ma awoodi karno wax daaqadana ka baxsan weeyaan qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm aturiiduuna miyaa doonaysaan ama ummadda maxamedow maxamedey an taquuluu inaad tidhaahdaan kamaa qaala ahlu kitaabayni labada kitaab kuwa la siiyey sidai ay yidhaahdeen oo min qablikum adinka idinka horeeyey samicnaa wacasaynaa samicnaa waan maqalnay kalaamka alle iyo awaamirta alle wacasaynaa waan ku caasiseen inaad tidhahdaan miyaad doonaysaan bal quuluu waxaad tidhahdaan taa inaad dhahdaan iska daaya bal quuluu waxaad tidhahdaan samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbana wailayka almasiir samicnaa waan maqalnay oo waatacnaa waan yeelnay amarkii alle iyo muxuu ahaa xukunka alle waan muxuu maqalnay waatacnaa waana yeelnay ufraanaka rabbi waxaan ku weydiisanaynaa dembi dhaafkaada rabbanaa rabbiga naga waileyka adi aggaada ma almasiiru noqodku ahaada weyaan qaalo waxay yidhahdeen marka samicnaa waacna ufraanaka rabbana waileyka almasiir intii nabiga adfaray ay yidhahdeen weyaan falama qtara'ahaa markii ay akhriyeen alqowmu qoladii oy isu akhriyeen dallat biha ay weliba mxu ku dulowday oy isu dhiibtay biha iyada alsinatuhum carabahoodii alsinatuhum carabadoodii faanzla allahu alla weyn wuxuu soo dejiyey fii iriha raadkeeda wuxuu kusoo dejiyey aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wlmuminuun aamana wuu rumeeyey arasuulu rasuulka bima ayuu rumeeyey unzila lagu soo dejiyey ilayhi isaga min rabbihi rabbigii xaggii lagaga soo dejiyey wlmuminuuna muminiintana way rumeeyeen kullun mid la arka aamana wuxuu rumeeyey bilahi alla weyne wa malaaikatii malaaigtiisuu rumeeyey iyo wa kutubihi kutubihiisa wa dhexdii oo min rusuli rusushiis ka mid ah rususha alle kalama geynayna oo mid intaan rumayna midnama beeninayna weeyaan wa qaaluu waxay idhahdeen samicnaa waan maqalnay amarka amarka rabbi aad keent rabbi aad keentay rabbi aad keentay samicnaa waan maqalnay wa aacnaa waan aicnay ufraanaka dembi dhaafkaadaan ku weydiisanayna rabbanaa rabbiganagu wa ilayka adi xaggaada almasiiru falamaa facaluu dalika arrinkaa markay sameeyeen oo amarka nabiga u faray ay qaateen horena culayskii ay u dulqaadan waayeen ay yidhahdeen ma awoodi karna kadibna amarkaa la siiyey oo weliba la yidhi qolyihii inka horreeyey sida ay yidhahdeen miyaad dhihi rabtaan hadhihina weeyaane faanzla allahu alla wuxuu soo deji caza wajal laa yukalifu allahu nafsan laa yukalifu allahu alla kuma mashaqeeyo oo kuma dusha kama saar nafsan naf ilaa wascaha awooddeeda mooyane lahaa iyaday u sugnaatay kasabat wixii shaqaysatay wa calayha dusheeda ayuu ahaaday maktasabat wixi shaqaysatay oo xumaana weeyaan tan hore wanaagtan dambana waa xumaanta rabbanaa rabbiga nagow laa tuaakhidnaa hanoo qabanin in nasiinaa haddii aan hilmaanno aw akhtaanaa amaba aan gefno muminiintiyaa loo laqiima saas dhah ayaa la dhihi qaala wuxuu yidhi markii rabbi marka iyaga yidhahdeen nacam ha idinma qabanaayo wixii aad hilmaamtaan iyo wixi aad geftaan kadibna aan rabbiga noo laqina wixi aan dhihi lahnay rabbanaa rabbiga nagow walaa taxmil hanagu xambaarin calayna dushanaga isran culays kamaa sidii xamalta aad ugu xambaartay cala aladiina min qablina anaga naga horeeyey oo kuwa naga horeeyey haddii ay mxuu ahaa najaaso kaga dhacdo jirka ama marada waa in la gooy jirtay maradii oo haddii ay dembi la imaadaan in nafti la gooy jirtay wamaa ilaa dalika idan rabbanaa rabbiganaga walaa taxmilha nagu xambaarina calayna dushanaga isran culays kamaa xamaltahu sidii aad ugu xambaartay cala aladiina min qablina anaga naga horeeyey qaala rabbi wuxuu markaas nacam ha waa idinka yeelay ayadna oo wax culays ah awoodi karin oo qolyihii idinka horreeyey lagu xambaaray idinkuma ambaaray rabbanaa rabbiganaga walaa tuxamilna dushaa naga saarn maa shay laa taaqata lana bih awood aanan ulahayn isaga qaala wuxuu yidhi nacam haa rabbi iskeen cafi waqfir lana noo dhaaf warxamna noo anta adiga yaa mowlaanaa naasirka naga ah fansurnaa nooga gargaar cala alqowmi qolada alkaafiriin ee gaalada weeyaan qaala rabbi wuxuu yidhi nacam haa aayaddaas marka wain tubduu maa anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum billah aayadda ayada ah oo culays saxaabada ku noqotay aayadahaas aayadaas dambe ayaa mxuu ahaa aamana rasuul ilaa dhammaadka suuradda suurat albaqara ayaad rabbigan subxana wa taala kusoo dejiyay takhfiifkeedii fudaynteeda weyaan suurat albaqara sidaasay ku dhammaatay suurat ali cimraan suurat ali cimraan axaadiistii kusoo aroortay qeyb ka mid ah, ama aayado ka mid a ah, axaadiis kusoo ayuu baabio baabkaana weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi minhu aayaatun muxkamaat markuu rabbi ka hadlayay qur wuxuu yidhi minhu ayuu ka mid ahaaday qur-aanka aayaatun aayada muxkamaatun ee muxkamaad ah way insha allahu taala muxkamaadka wuxuu yahay xadiidka laba boqol iyo tobanaad can anha wardaha qaalat waxay tihi ummi muminiin caaisha asidiiqa binti sidiiq talaa rasuulu llahi sal alla slm rsulka alle wuxuu akhriyey hadihi alaaya aayadan ayuu akhriyey huwa aladii anzala calayka alkitaab minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitna wاbtigaءa taawiilih wma yaclamu taawiilahu ila allah wاlraasikuuna fi اlcilmi yaquluuna aamana bih kulu min cinda rabbina wma yadakaru ila ulu albaaba rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacala huwa alla weyne aladii waa khaaliqii macbuudkii anzala dejiyey calayka dushaada alkitaaba kitaabka kugu soo deji weyn allah subxana wa tacaala minhu xaggiisaminhu isagaay ka mid ahaatay aayaatun aayada muxkamaatun macnahooda uu xadidan yahay muxkamaadka macnaha iyo ujeedkooda wuu cad yahay nin walbaa garan kara amaba waaba la yaqaanaa waa macnahooda waa cad yahay waaqiimu salaa waatu zakaa walaa taqrabu zina iyo wix la midka waa wax cadcadwa wax muqdawa oo ilaahay subxana wa tacaala muxkamaat waa ayada la yaqaano oo macaanidooda ayna qarsoonayn weyaan iyo joodka laga leeyahay minhu ayuu kamid mid ahday qur-aanka aayaatun aayada muxkamaatun macaanidooda lalajooda iyo joodkooda ay cadda weyaan hunna iyaga ummulkitaab kitaabka asalkiisa iyo gundhigiisa iyo tirashiisa weyaan qur-aankana saas ayuu badan yahay wa ukharu aayado kale ayaa kamid mid ah qur-aanka mutashaabihaatun macaanidooda iyo ujeedkooda ayna u cadayn oy u muuqan karin ilaa lilraasikhiina min ahli cilmi dadka cilmiga eh, guntooda gunta cilmiga aadka mxuua xididada ku xididaystay oo ilmiga ilaah subxana wa tacala wax badan ka yaqaana mooyeene qof walba uusan macaanidooda garan karin mutashaabihaat kuwaas weyaan ayb fa ama aladiina kuwii iyo munaafiqiintii fi quluubihim quluubtooda zayqun leexasho oo xaqa ay ka leexdaan ooy baatilka u leexdaan uu ku sugnaaday fayatabicuuna wa ay raacayaan maa ayado ay raacayaan amaba qayb ay oo tashaabaha isu ekaaday mutashaabiha ee aadkaan u muuqanin oo minhu qur-aanka ka mid a ah, ibtiqaaa alfitna fitna doonitaankeedayna u samaynayaan waibtiqaaa ta'wiilihi inay leexiyaan oo macaanidiisii wanaagsanaa oo quruxsanaa ay ka leexiyaan ay muxuu ahay raadinayaan ay tafsiirkiisa inay raadiyaan wamaa yaclamu mana garanayo ta'wiilahu ta'wiilkiisa oo ayadaha mutashaabihaadka weeyaane ila allah alla weyne mooyane iyo waraasikuuna kuwa ku xidadaystay filcilmi cilmiga ila allah alla weyne mooyeen cafwan waraasiquuna kuwa ku xeedaystay fi lcilmi cilmiga yaquuluuna waxay leeyihiin macnaha marka wamaa yaclamu taawiilu ila allah qeybta hore waa jumlo istaagta weyaan waraasiuuna waa jumlo cusub marka wraasiuuna kuwa ku xeedaystay fi lcilmi cilmiga yaquuluuna waxay leeyihiin aamanaa bihi anagu waan rumaynay aamanaa waan rumayn bihi isaga ayaan rumaynay qur-aanka dhammaantiis iyo kitaabka alla dhammaantiis aan rumayna kullun mid arka oo ayadaha mutashaabihaadka iyo maxkamaadka ahana min cindi rabbina rabbigana agtiisa ayuu ka ahaaday wamaa yadakaru ma waansama ila ulu albaab ahlulcuquul wa ahlulquluub dadka quluubta nadiifka ah oo wanaagsan oo saliimka ah oo fitradooda ayna qaloocanin muxuu ah u saaxiibka ah umbaa un waana qaata ayuu rabbile subxaana wa tacaala intaas aayaddii marka caaisha radia allahu tacala canha w ardaha aayadda ayada ah ayaa waxay tiri nabigeena ahriya calayhi salaatu wasalaam kow intaas waa jumlada hore qaalat waxay tiri marka caaisha aladiina kuwii yatabicuuna raacraacayaan maa tashaabaha wixii aanan muuqanin oo isu ekaaday oo minhu qur-aanka ka mid ah tashaabuha uu ku jira oo macaanidooda ay bannaanka uusan oolin dabagalgalaan oo maaagan maxaa weyaan wamaa ilaa dalika kuwa ayaga ah fa ulaaika kuwa ayaga ah aladiina kuwa weeyaan sama allaahu alla weyne u magacaabay faxdaruuhum ka digtoonaada weeyaan kuwa ayaga balay soo wadaane imtixaanay soo wadaan ahlu fitne kuwa ayaga ka digtoonaada ayuu nabig yidhi calayhi salaatu wasalaam marka ayadan eh, rabbi subxaana wa tacaala huwa aladii anzala calayka alkitaab minhu aayaatun muxkamaat hunna umu lkitaab uu yidhi ayada marka labada qayboodoo qur-aanku kooban yahay muxkamaadka oo asalka qur-aankaa qur u badan yahay iyo mutashaabihaadka oo in yara oo rabbi u yaqaano subxaana wa tacaala raasikiinta cilmiga ku mxuu xidaystayna ay wax ka yaqaanaan in la raacraaca oo la dabagalgalo sifada lagu yaqaana dadka ahlu fitnada ah ayuu nabigaana ku cadayna calayhi salatu qowluhu tacala qowlka alla yiri yidhi suuratu aali cimraan ku jirnaaye laysa laka min almri shay laysa kuma laka adiga nabi maxamedow min almri maamulka shayun shay kaagama sugnaan inaad qofkan gaal ka dhigto ama qofkan aad muslimiso adiga maamulkeeda gacan kuma haysto weyaan ama la dilo ama la halaago ama la deeyo wamaa ilaa dalika gacan kuma lihid weyaan laysa kuma laka adiga min alamri maamulka shayun shay kaagama sugnaanin weyaan xadiidka laba boqol iyo toban can abi hurayraa waxaa laga wariyey cabdiramaan bn skhri dawsi weyaan raawiyat islaam radia allahu tacala anhu arda ana rasul rasulka al sal slm kaana wuxuu rasuulkeenna idaa araada markuu doono an yadcuwa inuu ducaysto an yadcuwa inuu habaaro afwan an yadcuwa inuu habaaro calaa axadin qof inuu habaaro aw yadcuwa uu u duceeyo liaxadin qof uu u duceeyo qanata wuu qunuudi jiray bacda rukuuc rukuucd kadib uu qunuudi jiray sida hadda imaamku u qunuuday oo kale ayuu qunuudi jiray fa rubama farubama waxaa laga yaaba qaala inuu yidhahda markuu ducayna farubama waxaa laga yaaba qaala inuu yidhahda idaa qaala markuu yidhahdo nabigeena cala sla slam samica allahu liman xamida markuu intaa yidhahdo samica allahu alla weyne uu maqlaa liman qof ayuu maqlaa xamidahu mahadiye inuu yidhahdo allaahuma allahyow rabbanaa rabbiga nagow laka adi ayuu ku sugnaada alxamdu mahad allaahuma allahyow anji badbaadi o muxuu soo kori oo soo daa alwaliid ibn اlwaliid ninka la yidhaahdo mustadcafiintii waa iyo wa salamat ibnu hishaam ninka la yidhaahdo iyo wa cayaash ibnu abi rabiica ragga ayaga ilaah badbaado soo sii weyaan oo soo badbaadi allaahuma allahi ushdud adkey oo xooji wadataka qabashadaada iyo badshigaada iyo mxuu ahay masaa'ibtaada ku badi calaa mudara qabiilka reer mudara la yihahdo waa intay islaamin ka hore intay oo mxuu ahay ku mashaqeey ku imtixaan siniina abaara oo ka sinii yuusufa nabi yuusuf abaarihii qoomkiisi lagu saliday qolihii aad la joogay berigii mxuu ahaa nabi yuusuf la joogay niminka reer masr abaarihii ku dhacay oo ninkii maliki misr ama casiizu ruyada arki jira almalik ruyada u jiray oo kadibna badbaadadii ilaah subxana watacala uu ka dhigay nabi yuusuf sidii lagu badbaadi lahaa abaartaas qolyahaas ku dhacdoo kale ayagana dusha saar weyaan yajharu bidalika nabig kor buu qaadi jiray wa kaana wuxuu ahay nabigeena sal slam yaquulu mid yidhahda fii bacdi salaati salaadiis qayb ka mid ahn oo fii salaati lfajri salaati fajara subaxa allahuma alcan lacnad oo naxariistaada ka fogay fulanan hebel iwa fulanan hebel liaxyaaa qabiila qabiila oo min alcarabi reer carab ayuu nabiga magacaabi jiray xata anzla allahu alla weyne ila u ka soo dejiyey laysa laka adig kuuma sugnaanin min almri laysa laka min amri shayan aw yatuuba calayhim ama alla uu ka tahuba aqbali aw yucadibahum ama uu cadaabi fainahum aalimuun waa aalimiin ilahay marka siduu rabo ayuu geli weyaan dadka ayagaa intooda badnaa way soo wada muslimiin weyaan intooda badnayd oo nabiga ala sl slam habaari jiray qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi ayuu u baabi baabkaana laa taxsabana aladiina yafraxuuna bima ataw laa taxsabana ha u malayn nabi allow aladiina duulkii iyo kuwii yafraxuuna ku farxayaan bimaa atow wixii ay bixiyeen ama la siiyey ku farxayaan ha u malaynin mxuu ahaa waa noo imanaysa insha allah taala ayadda macneheed xadiidka laba boqol toban iyo labaad can marwaan waxaa laga wariyey marwaan marwaan ma taqaanaan marwaan ibnu اlxakam ibnu اlcaas ibnu umaya weeyaan niminka reer bani umaya oo sayid mucaawiya uu ka dhashay radia allahu tacala canhu ardaa ayuu ninkaas isna ilmaadeer ay yihiin weeyaan marwaan ibnu اlxakam ibnu اlcaas ibnu umaya weeyaan hijrada nabigan markay ahayd wuxuu dhashay labadii ayuu dhashay marka nabiguu soo hajira kadib labadii ayuu dhashay nabigana waxa weyaan wuu arkayna waa la yidhahdaa laakiin sida raajixa inuusan nabiga arkin weyaan calai sla slam geeridiisana waxay ahayd sanadkii shan iyo lixdankii ayuu geeriyooday ninka isaga lixdan iyo afarti ilaa lixdan iyo shanta hijrada nabigan ayuu muxuu ahaa dowlad bani umaya ayuu madax ka ahaa waxaana lagu sheegaa muasis adowla umawiya aaniya dowla umawiya ula markii ay daciiftay tabarteeda dambe iyo xoogeedii dambe ninka asisay ayuu ahaa ayaa la yidhaahdaa koley manaaqib badan wuu leeyahay maaalibna waa laga sheegaa koley ilahay baa subxana wa tacaala amaama allahi caza wajal marka nasal allaha an yakfir lana walahu jamiica qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi ayuu u baab yahay laa taxsabana aladiina farxuu bima aatow can marwan ibni xakam waxaa laga wari qaala wuxuu yidhi libawaabihi waardiyihiis wuxuu u yidhi qofkii isaga albaabkiisa joogay oo muxuu ahaa ama xoghayntiisi ama gacanyarihiis wuxuu u yidhi ama waardiyihiisiba idhab aad ama tag yaa raaficu raaficow waxaad aadaa ila bni cabaasin cabdullahi bni cabaas u tag weeyaan faqul waxaa u tihahdaa isaga waxaad ku tihahdaa lain kaana kullu mri'in lain kaana hadduu yahay kullu mri'in qof la arka oo farixa ku farxay bimaa uutiya wixii la siiyey ku farxay oo wa axabba jecel an yuxmada in lagu mahadiyo bima lam yafcal wuxuusan alin bimaa lam yafcal wuxuusan falin mucadaban mid la cadaaba hadduu yahay lanucadabanna waana la cadaabi ajmacuuna dhammaanteen waana la cadaabi ayuu yihi weyaan arrinka isaga ku dhahay ibn cabaas ibn cabaas u tag oo culimadii saxaabada ka mid ah radia allahu tacala anu arda intaa u tagto waxaad ku tidhahdaa haddii qof alla ama wax muxuu ahaa qof alla bixiyo ama la siiyey hadduu ku farxo oo weliba qofkana uu jeclaada wax uusan samayn in lagu mahadiyo arinta ayada mid laisku cadaaba haddii ay tahay dhammaanteen waana la cadaabi cidnaga badbaadinsa lama arke bal arrinta ayada mxua fatwadeeda iyo warkeeda ibnu cabaas nooga soo qaadu yidhi faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi ibnu cabdilmualib radia allahu tacala anu ardaa wuxuu yidhi cabdillahi bn cabaas wamaa lakum walihaadihi wamaa lakum adinka maxaa idiin sugnaaday walihadihi maxaa idinka galay ayadan iyo adinka maxaa idiin maxaa idinka dhexeeya weeyaan inamaa in kale ma ahne daca nabiyu nabigu wuxuu u yeehay sal slm yahuuda yahuud buu u yeehay wuxuu nabiga ka weydiiyey can shayin shay baa mxuu nabigu ka weydiiyey wax fulaan xukunkeeda xukunkeeda muxuu yahay ayuu yidhi ama xukunkiisa muxuu yahay fakatamuuhu way ka qariyeen iyaahu isaga ka qariyeen kow wa ahbaruuhu waxay u sheegeen bihayrihi ahayn inta microfoon la weydiiyey ayaa tusaalaan waa kitaabba ay ku fasireen microfoonkii waa wax qariib moogta fa arowhu waxay nabiga weliba tusiyeen an qad istaxmaduu ilay in muxuu ahay ay ku muteen ay nabiga tusiyeen bimaa ahbaruuhu wixii ay u sheegeen canhu xaggiisa oo fii ma sa'alahum uu weydiiyey markii ay waxa aanan ansaxayan u sheegeen oy nabiga isku dayeen inay jahwareeriyaan weliba haddana nabiga waxay u tusiyeen inay midna iyo gallad ku sheegtaan oo nabiga inaad mahadiyo ay mudan yihiin oy mahad muteen saasay nabiga ay tusiyeen w aleh slat slam waa layaab kadibna wafarixuu waxay ku farxeen bimaa uutuu wixii la siiyey oo min kitmaanihim qarinta ay qariyeen ay ku farxeen oo nabiga ay sa isleeyihin ay majar habaabiyeen ama marin habaabiyeen weyaan uma kadib qara ibnu cabaasin cabdullahi bn cabaas wuxuu akhriyey qowlka alla uu yidhi waid akhada allah waid akhada allaahu wadkur xus id goor akhada uu qaaday allahu alla miaaqa aladiina kuwii ballantoodii uutuu la siiya alkitaaba latubayinunahu linnaas walaa taktumuunahu inaad dadka u caddaysaan kitaabkii oodan qarinin fanabaduuhu wara'a duurihim washtaruu bihi amana qaliila fabisa maa yashtaruun walaa yaxsabana aladiina yafraxuuna bima aatow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabanahum bimafaazatin min acadaab nacam yafraxuuna ilaa qowlihi tacaala yafraxuuna ku farxayaan bima aatow wixii ay mxuu ahay ley ay bixiyeen oo yuxibuuna jecel an yuxmaduu in mxuu aha lagu mahdiy bimaa lam yafcalu cabdullahi bin cabaas marka macnaha wuxuu yahay ninka la yidhaha marwaan ibnu xakam aayaddan u fahmay arrintii culayska ku noqotay ayuu ibnu cabaas marka nin u diray raafic bawaabkiisii amaba xogeeyihiis ama gacanyarihiisi amaba waardiyihiis buu diray kadibna ibnu cabaas wuxuu yidhi ayaddan eh, ahaa baabka ay ka hadlayso iyo adinkiis ma leediin nimankaasoo nabiga majarhabaabiyey isku daya inay saas sameeyaan weliba dene una muujiyey inay gallad iyo midna nabiga kuleeyihin calayhi salaat salaam niminka ayaga ayuu rabbigan subxaana wa tacaala ka hadlayey ee adinka shuqulkuma lihdin ayuu yihi radia allahu tacala canhu marka aayadda ayada sanasuulkeeda ayuu caddaynaya cbdillahi bin cabaas suurat alcimraan intaasaan ugu baxnay suurat nisa qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wain khiftum haddii aad ka baqdaan anlaa tuqsituu inaad muxuu ahay cadaalad u samaynin ama u cadaalad samaysaan filyataama agoonta fankixuu maa aaba lakum min anisa matna waulaa ruba xadiidka laba boqol toban iyo saddexaad can curwata laga wariyey ibnu zubayr ibnu zubayr ibnucawaam weeyaan cabdullahi ibnu zubayr buu la dhashay abu cabdillahi alsadi weeyaan radia allahu taala raximah llah raxmatan waasica ninka isaga wuxuu dhashay hijrada nabigeen marka ayd salaam saddex iyo labaatankii saddex iyo labaatanka xaggey aadanta ma taqaanaan ya axsantum saddex-iyo labaatankii ayuu mxuu ahay <clears throat> khilaafada cumar bidaayadeeda weeyaane ninka la yidhaahdo eh, cafwan eh, eh, khilaafada cumar nihaayadeeda weeyaane saddex iyo labaatankii u dhashay wuxuuna geeriyooday afar iyo sagaashanka jirda nabigeena calayh salat slaam wuxuu ka mid yahay todobada fuqahada alfuqahaa sabc oo ahlumadiina fuqahaa lmadiina sabc nimanka loo yaqaano ayuu ka mid yahay culimada saxaabadoo ka mid ahay radia allahu tacala canhum ardaa wuxuuna kamid ahaa sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam uruurintii la aruurinayey raggii loo xilsaaray oo isku daye ayuu ka mid ah u isaga iyo ninka la yihahdo cumar ibnu cabdilcasiis iyo ninka la yidhahdo muxuu ahaa zuhri raggaas ayaa ka ahaa oo dee muxuu ahaa kala duwanaadeen xilliyadooda iyo wakhtiyada qaar amar bixiyey iyo qaar la mubaasharooday iyo qaar meel fiican ka gaarayba ayuu ka ahaa radia raximah alla raxmatan anahu ninka layihahda curwa ibnu zubayr midda kale wuxuu ah xirowga khaaska ah oo mxuah umulmuminiin caaisha oo habaryartii ahayd xirowgeeda khaaska ah oo cilmi badanna ka soo guuriyey ayuu ahaa raximahullah anahu curwa sa'ala wuxuu weydiiyey caaishata umilmuminiin ayuu weydiiyey radia allahu anhu ardaha can qowli illahi tacala qowlka alla uu yidhi wain khiftum anlaa tuqsituu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisaai mahna waulaaa warubac ayadaas ayuu weydiiyey sabanuuulkeeda miya ayadda ayada ayuu nabiga ayuu weydiiyey sidii ay kusoo degtay qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wain khiftum haddii aad ka baqdaan allaa tuqsiduu inaad cadaalad u samaynin ama u cadaalad samaysaan filyataama agoontii fankixuu waxaad guursataan gabdhihi agoontaa weeyaan maa taaba lakum wixii idiin diib noqdo idiin wanaagsanaada oo min anisaai dumarkii ka mid ah. laba laba wa ulaaa saddex saddex wa rubaaca afar afar lidalik muxuu ahaa waxay yidhahdaan uu ka mid yahay eh, sheekh cumar faaruuq raximah ullah raxmatan waasica asalka waa tacadudka lidalika wuxuu dhihi jiray asal ahaan waa tacadudka qofka inuu muxuu ahaa laba rabbi wuxuu ka bilaabay laba kadibna saddex kadibna afar ya tan afaraad maxay noqotay marka fainwaxaa weya mana waulaata rubac fain khiftum an laa tacdiluu fa waaxida marka ninka waaxidka ag fadhiya sheikh wuxuu dhihi jiray raximah ullah aad uma sii mxuu ahaa ragnimadiisa waa lagu yar jira ayuu dhihi jiray laakiin sheekh xilligan waqtigaas hadda lagu sugan yahay imtixaanka dumarkii ay noqdeen ulay haysaan dumarkii raggay garaacayaan marka mid oona iska ag joogaan umalaynaya ragga qaar inay salaam u arkaan halisa waa halisbte ragga qaar rag baa meelo badan meelo badan laga wada qabtay marka waxaad yeelaysaan qofkii aanan aada isu hubin midda agteeduna iska jooga qofkii dee ragnimo isku hayana mxuu aha hamara oo mxuu matna wa ulaata rubac siduu rabbigan subxana wa tacala uga bilaabay ha noqoto faqaalat waxay tir ya bna ahi ya bna ukhti walaashay wiilkiisiiw hiya iyada aayaddan waxay ka hadlaysaa alyatiimatu gabadha agoonta ah oo takuunu ahaata fii xijri waliyiha maxaa idin qoran xajri baa idin qoran laakiin haaliban xijri weeyaan xijri waliyihaa weligeeda dhabtiisa ku sugan isaga uu maamulo weyaan qofka gabadh agoonna oo qofkii mas-uulka ka ahaa uu gacanta ku hayo weyaan waxaa weyaan e, warabaaibikum alatii fii xujuurikum min nisaikum alatii dahaltum bihina xijriga marka qofkii xanaanadeeda iyo howlaheeda iyo haya ayuu mxuu ahay ayaad ka hadlaysaa weyaan alyatiimatu waa gabadha agoonta oo takuun ahaatay fii xijri weliyiha weligeeda mxuu ahaa e, xijrigiisa iyo dhabtiisa e, saaran weyaan amaba uu xanaaneeyo tushaarikuhu kadibin la wadaagsata fii maalihi maalkiisa oo maalkii aad ayaa maal bay ku leedahay ood u yahood u taagan yahay fayucjibhu kadibna ninka asaga waxaa cajabiyo weliga ahaa maaluhaa maalkeeda cajabiyo iyo wa jamaaluhaa quruxdeeda cajabiyo kadibna fa yuriidu wuxuu doonayaa waliyuhaa weligeedii ama mas-uulka qof an yatazawajaha gabadhii inuu guursado ayuu doonayaa gabadhii uu mas ka ahaa agoonta ahayd guurku u qabanayay ayuu wuxuu rabaa inuu guursado quruxdeeda iyo maalkeeduna u rabaa inuu guursado biayri an yuqsita isagoon cadaalad falin fii sadaaqiha meherkeeda oo meherkii dumarka kale la siinaya tusaaleahaan todoba lo amaba toban lo amaba ka yar ama ka badan amaba dhaqaalo badan ay wuxuu rabaa inuusan meher siinin ama wax yufticuloon dheef lahayn uu siiy ayuu rabaa fa yuiiha wuu siinayaa fa yuciiha wuu marka ninka asaga markuu ninkaa noocaasa ilaahay wuxuu faraya ilada marka fa marka wuxuu siinayaa marka mila maa shay midalkiis waxaa wey yuciiha uu siiya afwan naam biayri an yuqsita fii sadaqaha fayuiha ha siiyo marka fayuiha ha siiyo weyaan mila maa shay milkiis ha siiyo yuciiha u siiyo hayruhu hayrkiis u siiyo weyaan oo isaga muxuu ahaa hayrkii wuxuu siiya ha siiyo fanuhu waxaa laga reebay an yankixuuhunna inay guursadaan ilaa an yuqsituu inay waxaa weyaan cadaalad falan fi lahunna ayaga wayabluquu gaaraan bihina ayaga aclaa sunatihinna jidkoodii meesha ugu sarrayso oo min asadaaqi xagga maherka ah gabdhihii la midka ahaa jidka la marinayey oo muxuu ahaa cadaalad mid lamid ilaa ay ka gaarsiiyaan halkaas inay la maraan ayaa rabbi faray subxaanahu watacaala wa umiruu waxaa la faray an yankixu in ay guursadaan maa taaba lahun lahum wixii u wanaagsanaaday oo min anisaai dumarka ah siwahunna ayay ka soo haray ayaddan marka waxay ka warramaysaa gabadha yatiimada oo ninka gacanta ku haya inuusan dulmi ku samaynin intaas ay ayadda faraysaa oo gabdhihii kaleo ayada la ah wixii la siinaayey in la siiyo taasauulkeesaasayuu ahaa qowluhu tacala qowlka aluu yidhi walikullin mid la arka jacalnaa waxaanu yeelay mawaaliya kuwa dhexla ayaanu yeelna weyaan mawaaliya ay waraa kuwa dhexla weyaan xadiidka laba boqol iyo toban iyo afaraad can ibni cabaasin waxaa laga wariyey xabru lumma wa turjumaan lqur'aan ibni camr nabiy sal slem markuu akhriyey qowl llahi tabaaraka watacaala walikullin jacalnaa mawaaliya walikullin mid la arka oo adinka idinka mid ah jacalnaa waxaanu yeelnay mawaaliya kuwa dhexlaanu yeelnay tol ayaanu yeelnay waraaanu yeelnay qaala wuxuu yidhi cbdullahi bin cabaas markuu fasiraaye waraaatan mawaaliya waxaa loola jeeda waraaatan nin walba qof dhexla ayaa u sugnaaday waaladiina kuwii caqadat ay gunaday oy xirtay aymaanukum dhaartiinna ay xirtay qaala wuxuu yidhi tafsiirkeeda maxay tahay waaladiina kuwii caqadat ay xirtay aymaanukum dhaartiinna maxay tahay tafsiirkeeda ka dhegeysa marka cbdullahi bin cabaas qaala wuxuu yidhi kaana waxay ahayn almuhaajiruuna ragga soo haajiray oo lamaa qadimuu markii ay yimaadeen almadiinata magaalada madiina marka ay yimaadeen yariu mid dhexlayuu ahaa almuhaajiru qofka muhaajirka alansaariya qofka ansaariga ayuu dhexli jiray duuna raximihi raximtiisa ka sok ayuu dhexli jiray raximtiisoo tuuran oo taagan ayaa qofkii muhaajirka ahaa ayaa dhexli jiray qofkii ansaariga ahaa oo ansaarigii qaraabadiisi dhexal lama siin jirin maxaa loo yeelay arrinta iyada liluquwati walaalaynta allatii taasoo aakhaa u walaalayey annabiyu nabigeena sal l slm baynahum dhexdooda falamaa nasalat ay soo degtay walikullin jacalnaa walikulli mid la arka jacalnaa waxaan u yeelnay mawaaliya kuwa dhaxla ayaan u yeelnay nasakhat way nasakhday uma qaala wuxuu yidhi wladiina kuwii caqadat aymaanukum kuwii waladiina kuwii caqadat ay gunaday aymaanukum dhaartiinna ila anasra gargaarka ma ooyane iwa arifaadata caawinta ma ooyane almucaawana rifaadada waa mucaawana iyo caawinta ma ooyane iwa anasiixata u naseexaynta oo loo naseexayo ma ooyane waqad dahaba almiiraahu dhaxalka wuu tagay wayuusaa lahu waa loo muxuu ahay dardaarmaya ay lilxaliifi qofkii la tolaysta weeyaan ayadan waxaad garanaysaa nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalam markuu magaalada madiine imaaday niminkii muhaajiriin ahaa oo ka soo haajiray magaalada madiina oo naftooda iyo diintooda la soo badbaadeen oo qaarkood reerkoodii iyo reerkoodii laga haaray ilmahoodii lagala haray ayaa nabigeena wuxuu sameeyey si ay dadki isu xambaartaan dadkii ansaar ahaa masaakiin bay iska ahaadeen laftirkoodii oo beera iyo waxbay ka shaqaysan jireen dad aad u dhaqaalo badan ma ahayn ayaa nabigeena wuxuu sameeyey inuu raggii isku lifaaqo oo nin muhaajir ah oon biil haysanin oon baad haysanin oon guri haysanin oon tol uusan ka soo horrin tolkiisa ka soo muxuu qaxootiyooba qaxooti ah. wuxuu samayn jiray nin reer ansaareed oo degan ilaa qof markuu degan yahay walow biyo madowba hacabe gurigiis markuu degan yahay waa boqor laakiin qofka markuu qaxootiyooba ama musaafir noqdo malaayiin ha wata miskiin waad garanaysaan taa waad in badanoo ka ah waad garanaysaan qofka dadka safran oo hadda gobollada ma aadayaan tusaale china iyo meelaha iyo qof markuu aado meelaha aado si kastoo dhaqaalo u haysto waa indhabaqaaq waa ilgo-onyi hadda madaxda oo hadda jooga oo hadda maamulo oo maanta si walba markay dalalka kala tagaan waxay noqonaan masaakiin almiskiin almusaafir miskiin noqonaya marka nabigeena raggaasoo marka waxba aan wadin oo gacmo maran marka ay yimaadeen wuxuu sameeyey nin raggii ansaarta ahaa oo wadanka sii joogay iyo nin raggii ayaa nabigeena wuxuu u yeeray mu'aakhaat inuu walaalayo oo diirahdaba walaalaatiin laba walaalo isla dhalatay xaqi ay isku lahayn isku leedihiin labadiina walaala kadibna ninkii waxaa weeyaan walaalkiisuu noqonayaa gurigiisuu joogayaa wuu la cuntaynayaa xoolihiisuu la yeelanayaa wamaa ilaa dalik heer saxaabadii ninka cabdirahi bin coof waad garanaysaa nin baa saxaabada ka mid a ah. markaasuu yidhi cabdi walaal waxaad yeeli xoolahaygu waa kuwan wanaaggooda waad aragtaa nus adaa iskala qaado haweenna labaan qabaa labadaa haween mid eh, fiiri tan ugu quruxsan oo ku cajabisa soo fiirsu yidhi muxuu ahaa aan kuu fura kadib markay ciddada ka baxda aad guursatid heerkaasay ka gaartay markaasuu yidhi baaraka allahu laka fii maalik wa ahlik ilaahay ha kuu barakeey maalkaada ha kuu barakeey ehelkaada ha kuu barakeey dullanii cala asuuq suuqa nin ganacsiga aad ugu fiican baan raggan ree ansaareed ganacsiga waxaa kaga ficnaa nimankii waxaa weeyaan muhaajiriinta oo ree markaa kaga ficnay rixlat ashitaa'i wasayf markuu rabbi sheegayay labadaba ganacsi ay u bixi jireen cayri quraysh xataa markay qaswat badar dhacaysay waxaa la hor istaagay oo nabiga saxaabada ay horjero dhigaayeen ceyra quraysh safar ka timid halkaas io ayaa horjero loo dhigaayay calcumuum marka kadibna dulna cala suuq suuquu tagay muddo yar buu ribxay markiiba isagoo muxuu intu guursaday catar aroos madaxa saa u saartay khaluuqaa la halkaas labad inta sheexaystay saartay ayuu nabiga arkay markaasuu yidhi ma guursata cabdiraxmaanow catar aroosaa madaxa kuu saaran hadda soo dhar gooni arooskama xirtaan markaan in la kala sheexeeya halkaa waxaa la saari jiray catar yeela culuso catar aroos yeela saa jiri khaluuq ee halka la saaran jiri markaasa wuxuu yidhi ma aroos markaasuu yidhi ha waa ti uu nabiga dhihi jira wax muxuu ahaa mahar eh, ma bixis markaasuu yidhi calaa wasni nawaah laftimireed miisaankiisa oo dahab aan bixiyey markaasuu yidhi awlim baaraka allahu laka awlim walow bishaat ragga marka markiiba wuxuu noqday ninkii reer madiina ugu dhaqaalaha badan saasay ahayn arrintaa marka waxay keentay oo xukunka horreeya u ahaa in ninka asaga nin kale u dhexla tusaalahaan ninkii muhaajiriga ahaa markii mxuu ahaa la walaalay ninka ansaariga aha ninka waxaa dhimana ansaarigaa dhimana markuu dhinto markiiba raggii kaloo dhaxli lahaa ilmihiisi iyo wixiisi kulli xagga ay fadhiisanaya dhaxalkiis waxaa yeelanaya ninka muhaajiriga ahaa saasay ahayd kadibna ilahi wuxuu soo dejiyey subxaana wa tacaala walikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka alwaalidan walaqrabuun waladiina caqadat aymaanuhum faatuuhum nasiibahum aayaddaas marka qaybtaas hore waxay nasakhtay qaybtaa dambe oo dhaxalkii waxaa loo soo celiyey ulularaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illah dadka raximta isu ah iyaga ayaa isku haboon kitaabka alle inay isdhexlaan ayagaa isku haboon ayuu alla soo dii subana watacaala laakiin qolyihii noocaas ahaa oo xilfiga iyo in lissheegta iyo in mxuu ahaa tolnimo laisla qaata iyo dadka ayaga ahaa waxay leeyihiin in loo gargaaro waxay leeyihiin in mucaawano la caawiyo waxay leeyihiin in loo naseexeeyo waxay leeyihiin in loo dardaarmo siduu cadeeyey cabdulahi bn cabaas radia allahu tacaala canhu mxuu ahaa siduu cadeeyey uu cadeeyey cabdulahi bn cabaas radia allahu tacaala arda marka aayaddan nasuulkeeda iyo naskhigeeda saas ayuu ahaa ayuu cadaynaya qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi lahu ay lxaliif waa la socda wayuusii lahu ay lilxaliif qofkii ballanta la galay ayaa loo dardaarmaya dardaaranka asagana dabcan waa inuu macsiyo loo dardaarmin waa in waxaa weeyaan uusan ka badnayn marka shuruud ayuu leey wasiyada qofka markuu geeriyoona uu dhaaran mxuu ah wasiyoona weyaan qowluhu tacaala qowlka alle uu yidhi ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim ina aladiina kuwii tawafaahum ay oofsatay almalaa'ikatu malaaigta daalimii anfusihim nafyaalkooda iyagoo dulmiyey aayaddaas tafsiirkeeda ayuu mxuu u baabi baabkan weyaan xadiidka laba boqol n cabaas waa lg radi alahu taala anhu arda ibn cabaas waad arkaysaan waa ducada nabiga ku dhacda alayh slat slaam waa ti uu nabigeena mxuu ahaa ugu duceeyey ilaahw diinta fahamsii tafsiirka qur-aankana bar nabiga ku dhacda alayh slat slaam ibn cabaas radi taala anhuma ana naasan dad oo min almuslimiina muslimiinta ka mid kaanu waxay ahaayeen maca almushrikiina ay la jireen weeyaan dad muslimiinta ka mid ah la jireen yukairuuna waxay badinaayeen sawaad almushrikiina mushrikiinta tiradooday badinaayeen calaa cahdi rasul rasulka zamnkii sal slm yati waxaa u imaan jiray asahmu leeb ayaa u imaan jiray oo fa bihi yati asahmu leeb ayaa imaan jiray oo fa bihi lagu tuuri jiray fa yusiibu kadibna uu ku dhici jiray axadahum midkood oo fa yaqtulu wuu dili jiray kuwa muminiinta oo gaalada mxuu aha tiradooda badiyey mid ka mid in leeb lasoo tuuro muminiinta ay soo tuuraan ayaa kadibna ku dhici jiray aw yudrabu kadibna lagu dhufan jiray ama yudrabu waa lagu dhufan jiray oo fa yuqtalu waa la dili jiray faanzla allah alle wuxuu soo deji ina aladiina kuwii tawafaahum almalaaikatu malaaigta ee oofsanaysay daalimii anfusihim naftooda iyagoo dulmiyey oo maxay ku dulmiyeen gaalada ay dhex joogeen oo ay gaalada mxuu ahay sawaadkooda iyo mxuu ahaa tiradooda ay badinayeen ay ku dulmiyeen naftooda qaaluu fima kuntum maxaad ahaydeen baa la dhahaya maxaad ku sugnaydeen qaaluu kunaa mustadcafiina fi lardi arlada ayaa nagula dullaystay oo dad la dullaystay oo afduubanaan ahaynay qaaluu kunaa mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ardu llaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha arlada alle soo tan waasica ah, ma ahan kadibna aad u haajirtaan ood iska hijrotaan maxaa meeshaan idin dhigi marka ayaddaas ayada ahna saas ayay ku timid ay kusoo degtay ayuu cabdullahi bn cabaas le radi allahu tacala anhu arda suuraةmaaida suuraةlmaaida ayaa mxuu ahaa baabka asna yahay qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi alyowma maanta akmaltu ayaan dhammaystiray lakum adinka diinakum diintiina tafsiirkeeda weeyaan xadiidka laba boqol iyo toban lixaad can cumar ibn khaaab waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda ana rajula nin oo meel yahuud yahuud ka mid a ah. qaala lahu wuxuu u yidhi yaa amiira almuminiina muminiinta amiirkeedii ilan dowlad islamka ay ka hoos jiraan oy ka hoos nool yihiin amni iyo ammaan baa la siiyey iyagaa marka dambe buriyey waa niman qowmun qudur waa dad mxuu aha ballanburinta ku sifaysan weeyaan yaa amiira almu'miniin aayatun aayad oo fii kitaabikum kitaabkiina ku sugan oo taqra'uuna aad akhrisaan low calaynaa dushanaga haddii ay macshar alyahuudi yahuud makaana kulankeeda nasalat ay nagu soo degi lahayd latakhadnaaha waanlatahadnaa waxaan ka yeelan laheynay oon ka yeeli laheynay daalika alyowm maalinka isaga ciidan maalin ciid aan ka dhigan laheynay ayad quraankiina aankiina ka kitaabkiina ku taalla haddii anaga reer yahuudeed ay nagu soo degi lahayd ciid baan ka yeelan lahan maalin ciid aan ka dhigano aan ka dhigan lahayna weyaan qaala wuxuu yidhi musayd ayu aayatin waa aayade qaala wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum alyawma maanta ayaan akmaltu idin dhamaystir lakum adinka diinakum diintiina wa atmamtu aan idin taam yeelay calaykum dushiina nicmatii nicmadayda waradiitu aan idinkaga raali noqday lakum adinka alislaam islaamnimada diinan diinnimo idinkaga raali noqda weyaan aayadda ayadaula jeeda ninka la yihahdo yahuud bal aayadda wuu ujeedaa wuuna yaqaanaa weliba wuxuu leeya hadii aayadda nagu soo degi ciid baan ka dhigan lahaynay bal ma iska rumey waa inkaar ku dhacday wa qaala wuxuu yidhi radi allahu tacala qad carafnaa waan ognahay oon garanay qad carafnaa waan garannay dalika alyowm maalinka isaga waan garanay weyaan waana naqaanaa walmakaana booskana waan naqaanaa aladii booskaasoo nasalat fiihi ay kusoo degtay cala nebi nabiga sal slam aayaddaas marka ay soo degtay iyo goorta ay soo degtay iyo goobta ay kusoo degtay waa naqaana weyaan wa huwa nabigeenana qaa'imun uu taagan bicarafata carafa isagoo taagan ayaa nabiga lagu soo dejiyey weliba yowma jumcatin maalin jumcay ahayd isagoo carafo taagan oo muxuu ahaa carafa maalin carafo taagan ayaa nabiga lagu soo dejiyey weliba maalin jimcay ahayd waa xajat lwadaaci xaja sagootinta nabigeena alai sl ay soo degtay weyaan naam suurat lancaam waa suurat lancaam qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wacindahu mafaatixu lhaybi laa yaclamuha ilaa hu wacindahu alla agtiisa ayay ahaatay mafaatixu lhayb haybka furayaashiisa alla agtiisa ay ahaatay cid kale oo furaha shayga cilmulhaybka ah taqaana lama arko weyaan laa yaclamuhaa ma garanaa ilaa huwa isaga mooyane ilaha subxana wa tacala cilmulhaybka isaga wax alla wix cilmihayb ah furihiisa isaga gacanta ku haya cid kale oo furi karto ama cid kaleoo garan karto ama cid kaleoo fahmi karta lama arko weyaan laa yaclamuha ilaa hu xadiidka laba boqol iyo toban iyo toddobaad an cumar waa radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal sl qala wuxuu yidhi mafaatixu اlhayb cilmulhaybka furayaashiisa hamsan waa shan ina allaha alla weyne cindahu agtiisa ayaa ahaatay ayuu ahaaday cilmu asaaca saacadda qiyaama aqoonteeda iyo goorta ay dhacaysa ilaahay abaa la gooni noqday cid taqaana maanta isdhibi karta lama arka haba ka yaabeen kow wa yunazil hayfa roobkana isagaa soo dejiya cid kaloo roob keeni kartana lama iyo hadduu xataa xilliga la ogaado amaba la qiyaaso inta soo daayso cid garan karto waaa soo dejiya mxuu aha wayunazil waxaa soo dejiya alhayta madarkana wayunazil wuu soo dejiyaadha cafwan alhayta madarkana laguu soo dejiya wayaclam wuu garanaya ma fi larxaam riximka wuxuu kusagana rabbi wuu garanaya weyaan ma tadri ma ogsoona nafsu naf maada tagsibu hadan berri waxay qabanaysa naf ma garanayso abadan inteena nin kasta nin nin naga mid ah oo maanta dhihi kale berri waxaasaan sidaas u qabanaya daqiiqa fulaan saa fulaan waa ina udhacaysaa ma jirto ma ogsoonid inaad gaariba booskan qofka inuu kakaca ma garanay wax iyagaa waa qaban aleed in sideedaba la zuulina mxu maba taqaanidba wamaa tadri nafsun maada taksibu hadaa lidalika rabbi waata uu leeyahay walaa taquulanna lishayin inii faacilu an yashaa allah wamaa tadrii ma ogsa nafsun nafna biayi ardin arla teedeeba tamuuta ay ku dhimanaysa in allaha la weyne caliimin mid aqoon badan weeyaan khabiirun ee mxu khibrad badan in allaha la weyne caliimun waa mid cilmi badan khabiirun umuurta baatinkeeda iyo shaygeeda qarsoon ogaan badan weeyaan hal waxaa timaada ishkaal ah ilah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala hadda roob iyo masalada ku saabsan laba masale laga yaaba inay si uun ugu soo arooraan masalada koobaad waxa weeyaan oo shantaas cilmi qeyb ka mid ah wayaclamu maa fi larxaam rixmika wuxuu ku sugan ilaahay baa ogsoon laakiin beryahan sheekh waxaa soo baxay mashiintan altrasonka altrasonkan oo caloosha laga saara dumarka saasun baa loo saa saaray combyuterka canugiyo sala ayaad arkaysaa wiilkii ama gabadhii ayaa toos loo arkay wuxuu lehi subxana wa tacaala wayaclamu maa fi larxaam rixmka wuxuu ku sugan ilahay isagun baa ogsoon cid kaloo ogsoon lama arko maljawaab fi dalika jawaabta ayada ah, cid ka jawaabi kartaan u baahan oo qur-aankiina maasha allah dhankaana waa la yaqaana looma baahno marka waxa la yaqaano weeyaan ayaa u horey dhankaana muxuu ah. sheekha fadal ya sheekh ilmaha marka la arkaa oo inuu wiil yahay ama gabarya la garana wuu samaysan yahay waa hal jawaab jazaka khayr jawaab labaad malagga intaan loo dirin ka hor weyaan markii malagga loo dirana malaggii u ogaada waa makhluuq makhluuq kalena ogaada maxaadiidi waa jawaab labaad haye jawaab saddexaad jawaab saddexaad markay kala baxaana la ogaani jawaab kale nacam wuxuu ogaan karaa a inuu axsant waxaan caloosha ku jira combyutarka waad ogaada inuu mxuu aha wiili ama gabar yahay laakiin inuu nolol ku dhalana iyo inuu geeri ku dhalana miyo combyutar sheegi haba ka yaabin haye jawaab kale fadal ya axsant haye ku celi sidoo kale markuu canugaas raxim ku jira inuu noolaan doono wuxuu cuni doono goortuu dhiman doono man yacrif allah waxaasoo dhan oo laisku ururiyey ayaa jawaab u noqonaysa wax dheerin waa ku dari kartaan adinka xataa ilahay idinuu fura laga yaaba oo waxyaabo dheeri ah oo hadda aanaan culimada ay sheegin aad sheegtaan masalada labaad roobka weyaan masalada roobka qadiyad waxaa jirta istimtaar in inta diyaaraday wax la qaato ama waxyaaba la qiijiyo kadibna kimicol wax la buufiyo aad roob roob ahaan ay soo da-aan way dhacdaa arintayada ah, istimtaar markay abaaraha badan dhacaan amaba kueylku aad u tira bato meelaha qaar waxaas waa la samey istimtaar ay yidhahdaan marka wax iyaga marooba wax hadda macno weyn ku dhisan ma ahan eh, sidoo kale ayadna waxaa imaanayso hadda markaad eh, tviyada iyo waxyaabahaas aad fiirisaan oo hadda idaacadda ay ka baxdo xaaladda hawada markii laga hadlaayo berri waxaa le nairobi roob baa kadiion mahigaana ka dii doon amaba haakada soo ma soo cilmi qeyb la ogaaday ya soo sooma haye jawaabteeda isna muxuu yahay ka baxdeen tan idiin hartan mal jawaab fadal ha in badan oo ka mid ah horta way khilaaftaa oo waxay yidhahdaan maalan berri waxaa di'i roob mahiigaan ah, oo saacad fulaan bilaabana ilaa saacad fulaan socon doona ama way kadib dhacdaa ama way ka mararka qaar roob mabadaaba mararka qaar mabadaaba abadan kow waa wax qarsi qiyaas ku socda tan labaad roobka soo da'a qiyaastiisa yaa yaqaana ya mar waxaan garanayaa nine sevenkii roobkii anninog oo ka di'i jiray waddankan geeska africa nairobi meeshaan jidkan gaariseloji halkan udhexeeyo waxaa lagu mari jiray doomana lagu mari jiray wax ku dhow baalama kotkotoonig maarata ayaa la fuuli jiray marki loo gudbaa dhanka kale roobka asaga halabeen u da-ay nin sheekha wuxuu yidhi marka roobkan ku da-ay nairobi meel kale maaha caawa da-ay biilkiisa iyo muxuu ahaa haddii la yihado ha biiy caalamka ha bixiyo weligiis ma bixin karaan roobka nairobi ku da kligiis haddii la yidha caalamka min maraykan ilaa ruush ilaa shiina ilaa fulan ilaa ummadahan hadda amaba tirada badan amaba dhaqaalaha badan amaba hormaray say sheegtaan oo muxuu ahaa horumarkas ku sheegaan haddii la yidhahda biilka halkan habeen oo nairobi roobka ku da-ay ma bixin karaan inay gartaan haba sheegin roobka inta dhibaaco soo daaday ilaah waqti waa u tira kooban subxana wa tacaala inta dhibaco soo daaday yacrif marka maxaad annaga haddii aan ihahdo tusaale inta masaajid sigiska qaybtiisan hore waliba sigiska inta dhibaco ku dhacday basa tirakooba aljin walinsuda isu yimaadaan ma awoodi karaan inay bartaan marka aqoonta aad sheegan agee taalla aqoonta aad sheegan xaggee taallaba inta kugu daada adig laftirkaaga int inta dhibaco kugu dhac hadii istaagto aadan aqoonin xataa wax kale iska marka waxyaaba badan baa loogu jawaabi karaa shubahdaas noocaas qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi aw yalbisakum amuu inhuwini shiican idankii oo koox kooxa wayudiiqa aw yalbisakum uu idin hugini shiican koox koox xadiidka laba boqol toban iyo sideedaad can jaabir waxaa laga wariyey ibna cabdillaah radia allahu tacala anu arda qal wuxu jaabir lamaa naزlat goorta ay soo qul huwa qul waxaa tira nabi allow huwa alla weyne alqaadiru waa kii qaadirka ahaa awoodu ulahaa calaa an calaa an yabcaa inuu soo bixiyo calaykum dushiina cadaaban cadaab inuu idinkaga soo bixiyo idinkaga soo dira min fowqikum korkiina ood kor cadaab idinkaga keena alla weyne waa kii awood u lahaa saasuu rabbi markuu muxuu ahaa yidhi oo aayaddaas soo degtay qaala rasuul lah yihi sal slam acuudu biwajhika ilaah wejigaadan magangale saasuu nabig ala sl slam kor cadaab nooga keento ilaah wejigaadan ka magangalay o aw qaala wuxuu yidhi alla aw min taxti arjulikum amaba lugihiinna hoosti hoostooda in cadaabu alla idinkaga keena alla kan awoodula weeyaan oo hoos cadaabka laga soo burqiyo subxaana allah wuxuu yidhi acuudu biwajhik ilaah wejigaadan magangalay saasuu nabigeena alah slat slam ayadan ka magangalay aw yalbisakum shiican inuu koox koox idin huwiyo ow yudiiqa u dhadhansiiyo bacdakum barkiin ba'sa bacdin barka kale balaayadiisa iyo baaskiisa iyo mxuua dagaalkiisa iyo imtixaankiisa inuu dhadhansiiyo adinka laysku kiindira weyaan oo islaysaan oo isbaabi'isaan oo isdulmisaan weyaan awood alla kan ule weyaan saas markuu nabiga akhriyey qaala rasulah wuxu yih sal slm haadihi midaan dambe oo in anaga laysku keen fidneeyo ah ayaa ahwanu ka fudud aw amaba hada kan dambe oo annaga inaan isku baaba'na ama isdhibaataynaa ayaa aysaru fudud weeyaan laakiin alla cadaabadu kuraka keena ma qof baa hari laga soo bix ma qof laakiin annaga markii laisku kanfidneeyey weli waa la noli ummadda somaliya intaa islaynaysa waad aragtaan welina waa noli welina ummad badan baa noolo muxuu ekekamaysa ah, qawluhu tacala qowlka alla uu walam yalbisuu iimaanahum biulmin aayadda ayada fasirkeeda weeyaan xadiidka laba can cabdilaahi waxaa la wariyay ibn mascuud wey radi allahu tacala q abdulahi bn mascuud lamaa nasalat goorta ay soo degtay hadihi alaaya aayadan aladiina kuwii aamanuu allayna u rumeeyeen ow lam yalbisuu aanan ku barxin iimaanahum iimaankooda biulmin ulmi aanan ku barxin waa shirkigii gaalnimadii ulaaika lahum ulaaika ayaga lahum ayuu u sugnaaday alamnu amaan wahum muhtaduuna iyaga ay hanuunsan weyaan aayadda markay soo degtay shaqa wuxuu dhibay dalika wa aab abigaaabuaayuna keneba lam yadlim aanan dulminin nafsahu naftiisa faqala rasu rasulka wuxu yih sl laysa ma ahanin kamaa tadunuuna sidaad u malaynaysaan in kale huwa isaga kamaa qaala siduu yii wayaane siduu yidhi oo kale wayaan kamaa qaala siduu u yidhi oo kale wayaan luqmaanu nabi luqmaan ama luqmaan luqmaan alxakiimu cafwan luqmaanu luqmaan alxakiim uu yii libnihi canugiisa uu yidhi yaa bunaya wiilkayow laa tushrik hala wadaajinin bilahi alla weyne waxa la wadaajinin weyaan maxaa yeelay ina shirka shirkiga la ulmun waa ulmi caiimun aad u weyn weyaan marka ulmiga alla uu leeyay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin gaalnimo iyo shirki in loola jooda ayuu mxuu ahaa fasiray mxuu ahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam suura anfaal qowluhu tacala qowlka alla mid cadaaba ma ahanin kuwan wa anta fiihim adoo dhex jooga oo dhex taagan alla kii cadaabi ma ahanin weyaan xadiidka laba boqol iy labaatanaad bin malik waxaa laga wariyey khaadimi rasul lah sal slm wuxuu yidhi qaala abu jahlin abu jahl wuxuu yidhi abu jahl magaciisa yaa yaqaan camr bin shaam abu jahl ah dadnimada iyo ragnimada iimaan kaligeed kuma keento dadnimada iyo ragnimada kaligeed iimaanku ma keenta lidalika nabigeena sal l slm waa uu ilaahay ka baryi jiray inuu diintan ku cisayey labada mxua cumar mid ka mid ah. labada nin kaad ugu jecesha ilaahyow ku cisay uu dhihi jiray abu jahla wuxuu yidhi allaahuma allahyow in kaana hadduu ya haada kanayto huwa isaga alaqu mid alxaqa mid xaqa min cindika agtaada xaqa ah oo qur-aankan iyo diintan iyo waxaa nabi maxamed la imaaday hadduu agtaada xaqa yahay oo wax jiraba uu yahay fa amtir na oo nagu roobay calayna dushanaga xijaaratan dhagxaan oo nagu soo daaday min asamaai samada nagaga soo daaday weyaan aw itina ama nooloo imow bicadaabin aliimin mulimin ee badan waxaan wax ka jir lama arka weyaan waxaanba durunyaha ilahi cirka roob noo keen maxaad naala sugaysaa wax ka jira lama arka wey marka wuxuu roobka cirka in looga uu dalbana waxay tahay waxaan nabi maxamed u watay diintaan ula imaaday ayuu beeninaya maca dalika waxa weeyaan wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum dulman waculuwa waatii u rabbi yidhi wa tacala qalbigooda uu yaqiinsaday islaamnimadan iyo nabi maxamed yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abna'ahum ilmahooda saa u diintan iyo waxaanu nabi maxamed la imaada inay xaqta u yaqaanaan maca way diideen inay rumeeyaan iyadoo saas ah, ayaa wuxuu leeyahay ilaahay waxaan maxamed la imaaday diintan iyo qur-aankan xaq yahay cirka roob noo keen muxuu dhagxaana weeyaan ama cadaab adag noo fanazalat waxay soo degtay waxaa soo degtay marka wamaa kaana allah alla weyne ma ahanin liyucadibahum mid cadaaba ma ahanin kuwan gaalada ah, wa anta fiihim adoo dhex joog cadaab camimo lagu soo dejiye ma dhacayso weyaan wamaa allah alla weyne ma ahanin mucadibahum mid cadaba ma ahanin wahum ayagan yustafiruuna iyagoo ilaahay dambidhaaf weydiisana mid cadaba ma ahanin weyan ama dad eh, istifaar iyo dambidhaaf la weydiista ay dhex joogaan wamaa lahum maxaa u sugnaaday wamaa lahum maxaa u sugnaaday ooy udhici weyda allaa yucadibahum inuusan alla cadaabin allaa yucadibahum inuusan cadaabin allahu alla weyne wahum ayagan yasuduuna ay ka reebayaan dadka iyo muminiinta can almasjid alxaraam masjidka xaraamka wamaa kaanuu awliyaaa awliyadiisi dad ku haboonaa ma ahaani weyaan in awliyaahu ila lmuttaquun dadka awliyadiisa amaba eh, ku haboon ma ahaanin ilaa muttaqiinta mooyane qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi in yakun hadduu minkum adinka cishruuna labaatan saabiruuna sabrayaan yaqlibuu miatayn xadiidka laba boqol iyo labaatanaad can bni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu tacala anhuma qal wuxu abdullahi bn cabaas lamaa nasalat goorta ay minkum adinka xaggiinna iyo adinka eh, kuwa idinka ishruuna labaatan oo saabiruuna sabrayaan ishruun labaatan muminiin oo sabrayan yaqlibu waxay ka qaalib noqonay ka adkaanay miata in laba boqol oo gaalay ka adkaanay waiyakum minkum iyakum minkum miatun aayadda bidaayadeeda maxay tahay iyakum minkum ishruuna saabiruuna yalibu alfa min aladiina kafaruu sooma marka aayadda hore waxay ahayd haddii labaatan sabraysa la helo laba boqoloo gaalay ka qayb noqonayaan haddii boqol sabraysa la helona kun gaalan ay ka qayb noqonayaan saasay ahayd fashaqa dalika wuu dhib arrinka asaga calaa almuslimiin muslimiinta waa dhibtay in labaatan gaal lagugu aadiyo oo kaligaa lagu yihahda waxa weyan ka qayb noqo wax sahlan maaha xataa furida calayhim iina xiina goortii cafwan xiina goortii furida lagu farday calayhim dushooda anlaa yafira inuusan nin uusan ka cararin keligaa min casharatin toban fa jaa waxaa yimid marka atakhfiifu takfiif baa yimid labaatan maana waa toban qofka waxa ku adaa waa toban weeyaan fa jaa waxaa yimid atakfiifu fuudayn baa timid fa qaala wuxuu yihi rabbigeen alaana hadda ayuu khafafa uu fuday allah alla weyne cankum xaggiina oo wacalima uu ogaaday ana fiikum gudihiid inuu ahdo dacfan alla wax ka maqnaay oo cilmi ah oo u kordhala ma jiree eh. alla subxaana wa tacaala ayaa waxaa weeyaan ogaa oona daahiriyey weeyaan inuu ana fiikum gudin inu aada dacfan daciifnima fa iyakum hadduu ahaaday hadduu ahaaday minkum xaggiina miatun boqol oo eh, sabarsan ama sabra yaqlibu waxay ka adkaanay miatayn waiyakum minkum miatun waiyakum minkum nacam qaala wuxuu yidhi falamaa khafafa allahu alla weyne markuu fuday canhum min falamaa khafafa allahu alla markuu fudeeyey canhum min alciddati tirada uu ka naqasa wuxuu yeereeyey sidoo kale min asabri sabarkan wuu yereey biqadri maa khufifa canhum inta laga foday in la mid a ah. marka hore waxay ahayd haddii aad labaatan sabraysa la helo laba boqol ay mxuu aha ka qaayb noqonaan marka dambena alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wuxuu fududeeyey haddii muxuu ahaa la helo eh, boqol sabraysana laba boqol ayaa waxaa weeyaan eh, eh, muxuu aha laba boqolboqol sabray hadii la helo laba boqol ayay ka qaayb noqonayaan marka ciddadii iyo halkaanaan ku darno suuratu tawba ama suuratu baraa weyaan xadiidka laba boqol iyo labaatan iyo labaad can saciid ibni jubayr waxaa laga wariyey saciid ibni jubayr waa ree asad alasadi mowlaahum nimanka ree asadi loo yaqaan ama ree asad ayaa xureeyey asalkiisa wuxuu ahaa alxabash min alxabasha ninkaa wuxuu degay kuufa ayuu degnaan jiray taabici jaliil ah ayuu ahaa abu muxamed ama abu cabdilahina waa la yihahdaa waa xaafid waa mufasir waa muqri wuxuu dhashay afar iyo afar iyo ah, hijrada nabigeena ala sla slam wuxuuna geeriyooday shan iyo sagaashankii weyaan saciid ibnu jubayra ah wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ibn cabaasin waxaan u idhi suuratun suurad amaba suuratu tawbati suurada tawba ayaan ku idhi agtiisa tawba ayaan dhahay weyaan oo magaca suuradda ayaan sheegay qaala wuxuu yidhi atawbatu suuratu tawba hiya ayad alfaadixatu waa tii fadaaxaynaysay suuraddii munaafiqiinta faadaaxaynaysay weeyaan ma zaalad kama ayna zuulin tanzilu inay soo degta wa minhum wa minhum man caahad allah wa minhum wa minhum wa minhum man yaquulu marka wa minhum say wa minhum wa minhum u kama ay zuulin weeyaan oo munaafiqiintii waxaa ka mid a saasaa ka mid a ay ka maleeyaan munaafiqiintii annahaa ayada lan tubqiya inayna baaqi yeelaynin axadan minhum ayay ka mid a ilaa ukira in lagu sheega fiiha iyada weyaan ilaa ay ka malayaan oo markii dambe la dhihi doono cabdullahi ubay ayaa ka mid a ah, hebela ka ah, inay kulli ay wada marayso ilaa ay kaga malayaan weyaan laakiin sifaadkoodii tilmaamihii lagu yaqaanay hal tilmaam kama ayna tegin dabaday ka wada gasho weyaan wa minhum wa rabbi yihi subxana watacaala marka sidaa darteed suuraddan suurat alfaadix ayaa la yihahda ayuu ninka la yihahdo cabdullahi bin cabaas radi allahu tacala qultu waxaan yidhi suurat lanfaal suurat lanfaalna ka qaala wuxuu naزlat fii badrin dagaalka badr ay kusoo degtay qaala wuxuu qultu waxaan idhi suuraة اlxashri suuraة اlxashrina ka warran qala wuxuu naزlat waxay kuso degtay fii bani nadiir nimanka yahuuda reer bani nadiir ayay kusoo degtay weeyaan saas ayuu marka ku fasiray tafsiirka marka wuxuu noqday in suuradda la yidhaha suura towba magaceeda uu yahay alfaadixa loo yaqaano weeyaan marka suuradda eh, anfaalna inay halkaa kusoo degtay suurat muxuu ahaa xashrina ay kusoo degtay qolyaha iyaga ah oo reer bani nadiir oo yahuud ah ay kusoo degta weyaan hada wallah aclam wsala allah waslm abdi rasul mustafa